dumarka loo qeybinayay habeenada waxa udubdhexaad u ah habeenka liman maciishatuhu binnahaar qofka markaa shaqadiisu ay tahay maalinnimadii ee habeenkii soo hoyanaya haddaba fain dakala binnahaari ilaa gayri lmaqsuumi laha maalinimo hadduu u galo tii aan qeybta lahayn oo waktigeedii aan maaragtay eh, tii aan waktiga lahayn hadduu u galo lixaajatin dan keentay iyo baahi keensatay daraaddeed jaaza way banaanaan wain dakala hadduu u galay ligayri xaajatin baahi la-aanna dan la-aan dan yani xaajo keensanaysa iyadoo aanay jirin lam yajuz banaanaan mayso fain khaalafa hadduu sidaa khilaafo oo wa aqaama cindahaa yowman maalin dhan uu la joogo aw bacda yowmin ama maalin qeyb kamida oo yani laakiin dee wakti dheera sida saacad oo kale lazimahu qadaauhu lilmaqsuumi laha tii qeybta lahayd inuu hadhow u qalleeyo oo tan uu u tegay maalinkeeda uu uga jaro ayaa waajib ku ah wain dakala bileyli habeennimo tii ulahayd maahae tu kale hadduu u galana lam yajuz banaanaan mayso ilaa lidaruurati daruuro keensatay mooyaane fain dakhala hadduu galo markan ay daruuradu keensanayso ama daruuro la-aan ba uu galo waa isku xukun bay noqonayaa oo wa ataala uu dheereeyo waktigu la dheeraado qadaa wuu qalaynayaa wuxuu markaa inoo sheegay cimaadkii ama asalkii iyo faracii inay kala xukun noqonayaan oo waqtigii asalka ahaa wuu ka adag yahay waqtigii faraca ahaa marka qofkii maalinimada shaqaysanay habeenkii soo soohoynaya habeenkii ayaa asal inuu habeenkii qaybiyo maalintuna taabici bay noqonaysaa habeenkii haddaba markii uu qaybiyo tu aan markaa eh, maalintiina taabica ayay u noqonaysay maalinimadii tii ulahayd maahee tu kale hadduu u galo waa la kala qaadayaa ma baahi baa keentay mise baahi keenin baa loo kala qaaday hadday markaa baahi keentay way iska bannaan tahay qallana laga dooni maayo xataa hadday la dheeraato baahidu hadduu baahila aan dheereeyo ayuunbaa laga dooni laakiin hadduu xaajo iyo markaa dan keentay dantii una ay la dheeraato qalo laga dooni maayo waxaad markaa halkaa ka qaadanaysaa maalinnimada inuu dumarkii simo oo inta uu tan la joogo ta kale inuu la jooga maalinnimadii waajibku maaha mid baa laga yaabaa maalinimadeeda inuu u yimaado oo uu la joogo midna maalinimadeeda inuu iska maqan yahay ama uu meelahaa ka qadeeyo oy maaragtay asxaabi wax kaga soo beegmaan hadday maalinimada dhacdo mushkilad ma laha laakiin waa inaanu tu kale utegin hadduu tu kale utegay waa inay xaaja jirto iyadoon xaaja jirin hadduu tu kale u tago waxaynu eegaynaa ma wakti yar baayoo de intuu galay unbuu baxay shan daqiiqa iyo wax noocaas aan de maaratay qalnihiisu macno samaynaynin hadduu wakti yar yahay waxba qalla la yeelan maayo laakiin haddii wakti dheer uu yahay nusa saace iyo saacad iyo wax noocaasa haduu yahay waxaa la doonayaa tan maalinteedii inuu taana uga jaro oo taa maalinima tan maalinimadeedii tii kale inuu u galo oo intii in leeg uu la soo joogo iyadoo cadaaladii la ilaalinayo waktigii cimaadka ahaa ee asalka ahaa waa habeenkii tii ulahayd tu aan ahayn umaba geli karo daruuro la-aan yani xaalad adag ayuunbuu ugu tegi karaa markaa uu xaaladda adag ugu tegayna haddii waktigu dheeraado wuu qallaynaya oo la odhan maayo sababtan dee maalinimadi xaajadii waa inagii hadday la dheeraato dhib ma lehe kana hadday daruuradii la dheeraato maxaa maaragtay qalee loo yidhi dee tii ayaa ku qadaysa meesha asalkeedii bay waayeysa hadday tani xanuunsanaysay sakaraad ahayd habeenkii o dhan la joogay oo dhakhtar iyo wax ku rakib iyo wax ku xidhxidh iyo sidan dhe iyo kulba halkan ula carar iyo sidan dee tii habeenkeedii soo meesha kama bixi marka dee xaqeedii sidaa ku maayo daruuro kastaa ha keensatee tan habeenkeedii buu uga jarayaa oo iyadii uu siinaya daruurana hadduu soo galan de min baab awlaabaabay noqonaysa hal masalo markaa ku khatimo arrimahana wuxuu yihi wain dakala wajaamacaha tii ulahayd maaha tukalu habeennimadii usoo galay markaasuu kuma buu raagin laakin jimaac buu samiyey kumanuu raagin hadduu waktigu dheeraado de inuu qalaynayo iyadu hadal kama go-no halkii hore gelaysa laakiin arrintii kubaba uu raagine shan daqiiqo toban daqiiqo wax markaa macno samaynaynin qalihiisu aanu macno samaynayn iyay arrintii ku qaadatay laakiin jimaac bu ayaa dhacay wa kharaja markaasuu baxay uu tii kale u tegey halkaa markaa saddex wejhi ayaa ku jiray faqad qiila laa yaqdi waa ka muctamadkaa wuu dambaabay in waxaa sameeya may ahayn laakiin dee wax markaa qalle wixii la waktigiiba wax kooban ah waxba markaa halkaa qale ka waajibi maayo iilna wuxuu le waqiila yaqdii bilaylatin habeen dhamaystiran buu siinayaaba oo tan habeenkeedii taasuu u wareejinaya ilan waa kan maqsuudkii mabiidka iyo uhooyaatinka laga lahaa iyuu aggan ku qaatay markaa habeenkeedii waa inuu aggaa wareejiyo waqiila yaqdii bian yadkula fi nawbati mawtuucati fayujaamica kamaa jaamacahaa taasna iyaduna waa iska waadix yani waxa weye intii halkan ka sameeyey oo inuu tan habeenkeediina halkaa soo sameeyo iyaa laga doonaya isaguna de cadaaladii iyo sinaantii ayuu raadinayaa warkaasi waa cadiya wuxuu hi wain tazawaja imra'atan hadduu gabadh guursado wacindahu imra'ataani isagoo laba dumara hore usii qabay oo qad qasama lahumaa qeybtoodii siiyey labada dumara qeybtoodii u dhammaystiray qaaca dawra ama maaragtay waxa weeye de markaa yani qasama lahuma yani waa u qaybinayay weyaan qaybtii waa u socotay ama haw dhamaato ama markaa dhexdaa ku jireen qaaca dawra wareeggii wuu jaraya wuu joojinaya halkaas u hakinaya liljadiidati tan cusub ee soo gashay ayuu u hakinayaa wareeggii socday dabeetana fa in kaanat bikran tan soo gashay hadday inan tahay oonay garoob ahayn ama carmal ahayn aqaama cindahaa sabcan toddoba maalmood oo xidha toddoba habeen oo xidhiidha iyuu siinaya walaa yaqdi kuwii kalena u qallayn maayo wain kaanat tayiban hadday garoob ama carmar ahayd fa huwa bilkhiyaari wuxuu kala dooran bayna an yuqiima cindahaa sabcan inuu toddoba la joogo oo wayaqdiya kuwii kalena uu toddobadaba u qalleeyo iyo wa bayna an yuqiima halaathan inuu saddex maalmood saddex habeen siiyo oo walaa yaqdiya kuwii kalena aanu u qallaynin ninkii isagoo dumar dhowra qaba laba iyo wax ka badan sida laba oo kale halkuu inoogu tusaaleeyey labuu qabay tu saddexaad markuu soo guursado labadan markaa dee wareegba u socdo habeenba mid buu uhoyanayay haddii markaa uu tu saddexaad soo guursado iyaga markaa ku warwareegii uu ku warwareegayo wuu jarayaa tan cusub xaqeeda wax xaqulcaqdi la yidhaa bay leedahay xaqulcaqdi wax la yidhaa bay leedahay oo guurkan cusub ee ku dhacay ayaa xaq gaara siinaya hadday inan tahayna toddoba habeen buu siinaya hadday garoob tahayna saddex habeen buu siinaya haddaba kuwii u joojinaya wareegii u socday haddii markaa iyagoo de kala joogo mid waliba xaqeedii ay qaadatay oo wareeg cusub uu bilaabmayo ay tani kusoo beeganto iyadii buu joogi kolkay inan tahay toddoba leedahay hadal ma laha hadday garoob tahayna ama carmal tahayna musanifku halkan wuxuu ina yidhi labuu kala dooranayaa ninku laakiin sida muctamadka iyadu waxa fiican inuu iyada door door geliyo oo musanifku inuu si yaro kale udhigay ku qurux badnaydo yani iyaduu door gelinaya ayuu odhanayaa ma saddex bilaa qalla aan ku siiya oo hadhowna dumarka la sinaanaysi oo caadi lo laydinku wareegayo mise toddoba intoon ku siiyo iyaan toddobadaba iyagana u qalleeya iyadaa kala dooranaysa hadday tiraa saddexdayda baan doonayaa saddex gaaraa la siin qallana ma jirayo hadday tidhaahdo toddobaan doonayaana toddobadii baa la siin kuwii kalena toddobada waa loo qalay oo mid walba toddobaa la siin xadiidkii markaa dee saxiixa ku jiray yaa laga qaatay umu salama radia allahu tacala canha markuu nabigu guursaday alayhi salaatu wasalaam waa kii yihi in shiti sabactu cindaki wasabactu cindahuna wain shiti halla wain shiti hallaftu cindaki wadurtu haddaad doontid toddobaan ku siin iyagana wada toddobaan siin haddaad doontidna saddex baan ku siin kadibna waan wareegi oo yani waxa weeye markaa de saddexdii qal jiray hadday markaa doorato sida ay dooratay ayay noqonaysaa xogkeeda waan sheegnay hadduu isagu iyadoo iyado waxba dooran uu todoba siiyo hadduu todoba siiyo waa sida dalka sheekh lagama fahmay lakin de saa uma jeedo maqsuudku sidaa ma ahe todoba hadduu isagu iska siiyo toddobadii wada qalayn maayo saddex uun unbuu qalayn wuxuu qalayn afar saddexdeedii qallo geli maayaan oo waxa weeye saddexdeedani waxay qallo gelayeen markay iyadu xaqeedii wax ka badan ay damacday tiri toddoba halay markaasaa markaa ikhtisaaskii meesha ka baxaya laakiin iyadoon iyadu siyaado dalbanin hadduu isagu toddobadii iska joogo dee afarta siyaadada buu qalaynaya ee saddexda iyadu xaqa ulahayd qalayn maayo markaa qodobkaasi halkaa cibaarada sheekh walow aan saas looga fahmaynin maqsuudku haddana waa sidaa dawrka cusubi markaas siduu noqonayaa dawrka cusubi wuxuu noqonayaa dee haddii labadan dumara iyadoo mid waliba xaqeedii qaadatay ay tani soo gashay dee imikuubuu saddexdoodii u qori tuurayaayo deetana taa qorigeedu soo baxuu caawo u tegayaa hadday tii cusbaxta uba usoo baxdo dee sideed bay unoqonaysa habeenkii sideedna iyadaa loo tegi haddana labadii kalea loo qori tuuri saas marka waa dawr cusub l dawrkii hore wuu go-ay qaaca waa ka ku wareegii hore socday wuu go-ay haddii tan cusub ay soo gashay labadii oo aan iyaga laftoodu kala oo kala joogin oo mid xaqeedii aanay qaadanine midna ay habeenkeedii qaatay midna habeenkeedii uu dhiman yahay haday tan cusub soo gasho hadday tan cusub soo gasho halkaa muxuu samaynayaa dee taa dib buu udhigayaa toddobadeed u tan siinaya horta inantan cusub toddobadeeda markay qaadato ayaa maxaa loo tegayaa tii habeenku u dhinaa tii habeenku u dhinaa baa markaa loo tegaya habeenkaa markaa taasi haddaba la siiyey dee waa wakti tan cusub lafteeda ku xisaabsan tii hore iyadu habeenkan cusub dood kama qabto oo habeenkan tan loo maaragtay gudayo dood kama qabto habeenkeedii horey usii qaadata laakiin tii cusbayd baa waxay leedahay habeenkan ilan aniga la iguma lahayne habeenkan sida gaarkaa loo siinaya laleeyahay halkii hore uga dhinnaa aniga de xisaabta iiguma jiro soo ma wax iyada lagu lahaa ma ah waxaa markaa la sameynayaa waxaa laga soo qaadayaa baa la yidhi habeenkan maadaama xisaabtii hore ka dhinnaa habeenkani inay labadani isla qaateen hore deetana tani waxay xaq u yeelanaysaa ilayd intay labadoodu qaataan barhkeed bay lahayd iyadu soo labadoodu intay isku qaataan barhkeed bay saddexaad dee leedahay ila laba habeen qaataan bay habeen qaadanaysaa maanay sidaa ahayn marka habeenkan tan loo qaleeyey ee la siiyay iyadu waxay leedahay saacadahan xaq baan ku lahaa aniga laftaydu oo waxba iigu jiray aad ka dhigteen ila wareegii markaa kadib buu bilaabmi doonaa marka waxaa la sameynayaa baa la yidhi waxaa la eegaya habeenkaasaa la odhanayaa waxaa laga soo qaadaya habeenkaa inay labadii hore isla qaateen kadib waxaa la odhanayaa markay isla qaateen midiiba maxaa kusoo hagaagaya habeen barkii soo ma tani waxay xaq uleedahay habeen barkii baa ka maqan tan cusub kolka taa hore habeenkeedii la siiyo tan habeen nuskii iyaa ka maqan cusub deetana wuxuu samaynayaa habeenka habeenka ku xiga iyada ayuu la joogayaa ilaa labiyo tobanka habeeno ama ilaa kowda oo kale de saacadii markuu xisaabsado intii markay ka dhammaato nuska dambe ee hadhay masaajid ku tegaya halkaasu kusoo dhamaysanaya ilan meesha xuquuq baa la kala ilaalinaya iyadiina lama rabo inay siyaado qaadato dee nus nuskana ma sii socon karo markaa nuska hadhay waa inuu masaajidka iyo madrasada iyo meelaha maarata ku dhamaysto ama da intu marka horeba iska soo caweeyo kolkuu habeen barhka uu noqdo marka habeen barhka uu soo hoydo deetana nuskaa dambe uu siiyo iyay markaa noqonaysa kadibba markaa haddana dawrkii cusbaadday markaa uqori tuuraya o dawrkii markaa bilaabmaya wuxuu yihi wayajuusu waxa banaan an yakruja inuu baxo binahaari maalintii liqadaai alxaajaati si uu baahiyihiisa iyo danihiisa usoo guto iyo waqadaai lxuquuqi xuquuqaha lagu leeyahay de inuu markaa soo ogo iyo de salaadii jamaacada iyo hawlaha maalinnimadii wuu u baxayaa waa ninkii maaragtay dee dumarkaa dhawrkaa qabay ee u qaybinayay xaajooyinkiisa iyo baahiyihiisa iyo ballamihiisa iyo arrimihiisa maalintiibuu ka dhigaya habeenkii lama rabo mid habeenkeeda inuu ballamo kusoo beego oo labiyo tobanka habeennimo usoo hoydo isagoo kuwa kale sideedda soo hoyan jiray inuu yidhahdo wallahi caawa hawl baa jirtay oo ballan baa jirtay oo labiyo tobanka habeenimo albaabka soo garaaco lama rabo ballamahaaga iyo hawlahaaga waxaad ka dhigaysaa maalin maalintii haddaan lagu ogolay weeyaan habeenkii isku saacad baad usoo hoyanaysaa isku saacadna waad ka rawaxaysaa waxaa la doonayaa in habeenkii tajibu taswiyatu fi fi saacaati leil saacadaha habeenkii inaad ka sintid baa la doonaya aad midna saddex saacadood la joogto midna aad sideed saacadood iyo sagaal saacadood siiso lama rabo mabiidkii bay xaq uleeyihin kaa waa in laga simo ama maalinta lagama waba maarata maalinta maadaama ay macaashkii tahay iyo maarata soo shaqaysigii waxba taad haleeshana waad utegi maalinteeda taad haleeli weydana haddaad doonto suuqaaga ka qadayn ood meelahaagaas ad markaa ada shilinkaaga eryanaysaa caadi wey saasuu yihi markaa wayajuuzu an yakruja binahaari liqadaai alxaajaati wa qadaai alxuquuq maalinnimadii ayuu hawlahaa u baxayaa ama alleyl falaa yajuuzu fiihi alkhuruuj habeenkii inuu baxa lama ogola taqdiima lilxaqi alwaajibi caleyh xaq waajiba waktigaaga waa la leeyahay habeenkii waktigaaga waa la leeyahay rag asxaabta ayaa kuu yeeday howlo adag baa maaragtay waxa weeyaan jira iyo waxyaala noocaasa waa inaad ka fasax qaadato janaasaa jirta aasbaa jira kanaa jira ilaa aad fasax qaadato iska tegi maysid fasax la-aan ma baxaysid wuxuu yihi wain tazawaja imra'atayni hadduu laba dumara guursado oo wazufataa ilayhi makaanan waaxidan isla hal meel loogu soo hooyo islaal meel waxaa loogala jeedaa yani islaal wakti goob qura ayaa loogu soo ho labadiiba de goob qura ilan isagii goob qura joogay waxaa loo jeedaa uun isla wakti baa loo soo hooyey labadiiba horta arrintaasi waa arrin karaahiya sida iminka ay qaar ku sameeyaan saddex dumaru hal mar wada maaratay aroosaya waa karaahiya buri imaam shaafici waayo dee xuquuqdii maba bixin kartidba tanna toddoba y doonaysa tanna toddoba y doonaysa taad ku bilaabi marka tani toddoba habeen bay rabtaa tanna toddoba habeen tanna toddoba habeen markaa arrin adag wey ninkii laba dumaro qabay hadduu laba dumaro cusub uu arooso dee waxaa la rabaa mid walba toddobadeedii inuu siiyo haddaba aqraca baynahumaa wuu u qori tuurayaa lixaqi lcaqdi si xaqulcaqdigii uu u siiyo tan toddobadeedii si ay u qaadato waa in qori tuur labadii ta horeyanaysa toddobadeedu horeynayso oo loo qori wain araada safaran isla ninkan labada dumar ee cusubi usoo galeen hadduu haddaba safar doonayo fa aqraca baynahuna kadibna uu u qori tuuro fakharaja sahmu uu qorigu usoo baxo liixda ljadiidatayni labadii cusbaa mid ahaanu usoo baxo saafara bihaa iyada ayuu safarkii kaxaysani wayadkhulu waxaa u dhexgelaya xaqulcaqdi xaqulcaqdigeedii fii qasmi safari qaybtii ama qaybintii safarka ee aynu de hore usoo aragnay ee gabadhaa markaa qorigeeda lagula safray ila inteeda lama qalayn jirin xaqulcaqdigii ay lahayd intii ka dhinayd iyo hadduu wada dhinaaba halkaasuu dhexgelaya hadduu markaa safarkii kasoo noqdo iyadoo weli xaqulcaqdigii dhamaan de intii habeen u dhinayd buu dhamaystiraya hadii kalena saasuu ku dhamaado fa idaa rajaca markuu hadaba soo noqdo qadaa wuxuu qalayn xaqalcaqdi xaqulcaqdigiibuu u qalayn lilukhra tii kale toddobada iyaduna ayuu toddobadeedii siinaya oo toddobadeedu dee safarkii kuma lumaysa xaq ay lahayd bay ahayd oo markaa lagala hormaray marka iyaduna xaqiide way sugaysay intaan la safrinba xaq usugnaaday buu ahaa wa qiila qiil baale laa yaqdi waxba qallayn maayo oo safarkana wixiiba kala tuuray ilan waa kanoo waxa weeye markii la safro muddada safarka lama qalayn jirin markaa maadaama tan ba xaqulcaqdigeedi uu safar dhex galay tanna xaqulcaqdigeedii safar kaa baabiy lakin waa daciif wey oo lamid ma aha dumarkii caadiga ahaa ee la wada qabay ee mid lala safray aynu nihi waxba kuwii kale loo qalayna tani lamid maaha kani waa xaq waajibay oo toddoba u waajibta usugnaatay weeyaan markaa sidan waxba kudhici maayaan kuwaa kale lakin weli waxba uma sugnaa wain kaana lahu mra'ataani hadduu laba dumara leeyahay oo faqasama liixdaahumaa midkood habeenkeedii uu siiyey uma alaqa ukraa deetana tii kale uu furo qabla an yaqdiya laha isagoon habeenkeedii siinin aima u dambaabay la soo xaaji waan iska furayaa un maa kolkaad furayso horta iska hubi gabadhu inay xaqeedii oo aanay waxba kugu lahayn iyadoo habeena kugu dhiman yihiin haddii inta laga cadhaysiiyo un ad way furantay guriga maaratay waabad furan tahay inuu iska yidhaahdo waa ku dambaabayaa waa nooc kamida baa la yidhi alaaqa bidcigaa isaga laftiisu dalaaq bidciyuu noqonaya maxaa yeelay dee xaqiiba markaa meesha ka saaray gabadhan xaq bay waa haddaana iyadu codsan baa li iyadu codsatay de iyada ka tanaasusha fain tazawajahaa hadduu dib soo guursado gabadhii haddaba oo xaqdarrada ku furay iyadoon xaqeedii dhamaysan gabadhii oo furay hadduu dib usoo guursado lazimahu waxaa ku waajibaya an yaqdiyahaa xaqahaa inuu xaqeedii siiyo xaqeedii habeenadii u dhinnaa inuu hadda u qaleeyo oo halku ka qalaynaya dee tii markii hore uu la qabay habeenadeedu ka siinaya dabcan de qeybteedii cusbaydna way leedahay saddexdeedii cusbaayee muxuu ah, xaqulcaqdiga ahaana ila waa guur cusube saddexdeedii xaqulcaqdiga ahaana way yeelanaysaa iyadoo markaa xaqulcaqdigii leh ayuu de intii hore markaa ka maqnaydna uu u qalaynaya waxay markaa dhibaata jirtaa un tii kale ee markii hore u dulmiyey hadduu iyadiina furay ooyadii an il waa la doonaya taa habeenadeeda inuu tan siiyaa la doonaya haddii tiina aanay meesha jirin baa la yihi dee qalihii ma suuroobey kuwo kale hadduu qabo kuwa kale habeenadooda siin maayo haddaanu wax kaleba qabinna iyadana de markaa meesha ma jiro ila waxaa la doonayay taa habeenkeeda inuu siiyo markaasoo kale de inuu isaamax iyo waxyaalo un gulu iska baryo un noqonaysaa laakiin meel wax ka qalayn karaa ma jirto xataa waxay yidhaahdeen hadday suuroobaysa inuu tii soo celiyo way ku waajibaysaa inuu soo celiyo si uu tan xaqeed waayo maa laa yatimu alwaajibu ila bi fa huwa waajib saasay markaa le wuxuu yihi waman malaka imaan qofkii hab maaragtay addoommo dumar addoommo ah kii milkiya lam yalzamhu ku waajibi mayso an yaqsima lahuna inuu iyagu habeenna siiyo dumarkii addoommaha ahaa de uu lahaa kuwii uu qabay maaha kuwi qabay wanagii soo marnayo de habeen bay leedahay saddexdii habeen ba bay leedahay halkay xuradu laba habeen ka qaadanayso laakiin tii milkulyamiinka ahayd iyadu wax qismaa ah male wax habeenoo ay leedahay ma jirto liqawlihi tacaala fain kiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum cadaalad darre ka baqdaan mid keliya qaba la yidhi ama addooma ku darsada marka maxay kaas faa'ideyneysaa addoomihii cadaalad darre laga baqanaya inaan jirin de cadaalad darra ma jirtaan waxay ka imanaysaa uun waxba ma laha ma laha markaa waxa weeyaan qayb habeenna ma laha laakin haddana wayustaxabu waxaa fiican anlaa yucadilahunna in aanu xanibin oo aanu ka dhigin de istibtaaci in ka madhnaynin oo aanu dayicin oo iyagiina maarata waa aanu isagiina ku istibtaacaynin cidna aanu u dhisaynin sidaa inuu sameeyo ma aha amada isagii markaa waxa weeye ubad bay ubaahan yihiin caruur dhalaan bay ubaahan yihiin marka ama isagii ha ku istimtaaco ama de guuriyo cid kale hadduu markaa isagii ku istimtaacayo wa an yusawiya baynahuna waxaa markaa loo suneeyaa in uu ka simo xaggii markaa jimaac istimtaaca in uu ka simo iyo markaa waktiga uu siinayo waktiga uu ku bixinayo taa wakti buu la qaadanaya tanna wakti buu la qaadanaya tan wakti buu la qaadanayo in markaa uu ka simo iyaduna fiican si aanay colaadi dhexdooda u imanin halkaa wuxuu kaga baxay qasmigii iyo axkaamtiisii wuxuu inoo gelayaa sheekhu nushuuskii wuxuu yihi wain dahara lahu hadday ninkii uga muuqato min almar'ati qofkii dumar ahayd amaaraatu nushuusi calaamadihii amar diidadu wacadahaa bilkalaam hadalka ayuu ku wacdiyaya fain dahara minha nushuus haddii markaa ay kaba muuqato amar diidadii ay caddaato oo uu yaqiinsado watakarara weliba uu soo noqnoqday dhowr jeer amar diida samayso hajarahaa fi lfiraashi gogosha ayuu uga tegayaa yani guriga ayuu uga maaratay habeenkeedii ayuu seejinayaa duuna alkalaami laakiin hadalka hadalka ka ka joojin maayo hadalka ka xidhan maayo wa darabahaa markaasuu weliba hadduu dan waxna ku dhufana karaa darban hayra mubarixin laakiin waa ku dhufasho aan dhaawac geysanaynin ama aan darayn mubarix waa ka daran weeyaan aan daraynoo aan maaragtay mubarimna ahayn oo yani bararna keenaynin muwarim barar aan keenaynin sidoo kale aan dee nabar geysanayni weeyaan wain dahara daalika maratan waaxidatan mar qura haddii amar diidadu ay ka muuqato fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid ahaani waa yahjuruhaa gogashuu uga tegayaa gurigu uga baxayaa weeyi habeenkeedii buu seejinayaa walaa yadribuhaa laakiin waxba ku dhufan maayo wathaani qowlka labaadna yahjuruhaa wayadribuhaa mayanee labadaba uu samayn karaayo way uba way u bannaan yihiin weey waa ka ilaahay subxaanahu watacaala yihi walatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna saddex arrimood buu ilaahay sheegay dumarkii aa ka baqaysaan in ay amar diiddo sameeyaan waaniya oo iskaga taga oo wax ku dhufta saasaa markaa la yihi marka saddex arrimood baa la sheegay waano iyo ka tegid iyo wax ku dhufasho saddexdani markaa ma saddex xaaladood oo kala duwanba horta saddexdani iyaga laftooda way kala duwan yihin oo wacdiga iyo iyo labadan kale way kala duwan yihin wacdigu dee waxba ciqaab iyo ganaax maaha wacdigu ma ganaaxba qofka hadduu ku wacdiyo dee kumau ganaaxin soo ma laakiin in habeenkeedii la seejiyo iyo in wax lagu dhufta iyagu labaduba waa cuquubo marka labadan cuquubadaa iyo wacdigi de way kala duwan yihin wacdigii mar walba uu iska furan yahay saas daraaddeed culamadu waxay yidhaahdeen hadii aan muuqanin walati takaafuuna nushu takaafuuna waa tan la cabiray takaafuuna nushuusahunna takaafuunadan laba tafsiirba waa laga bixiya halkan imika aynu leena waa yani waxa weyaan aad ka baqaysaan laakin aydaan weli hubsanin aydaan weli hubsanin lakin aad ka baqanaysaan marka waxa l markaa iyada waano uun mooyaane dee cuquuba ma banaano gabar aanad waxbaba ku hubin in ay wax dhibaato a laakiin aad dareemayso inay wax soo wadwadato hadalkii hadalka kan bay kugula hadlaysaa oo qallafsan oo sida ay kula hadli jirtay aan ahayn oo looga baranin ama iyadoo weji dadbaysaad arkaysaa laakiin xuquuqoodii waxba kuumay diidin wejigii bay dadbaysaa hadalkiibaa qalqallafsan oo si u taagtaagan hadday doonto way caytamaysaa cayda lafteedu maaha nushuus maaha hadday ku caayayso oo maaragtay wax kaa sheegayso maaha nushuus baa la yidhi nushuuska waa inay amar diidda samayso marka haddaba kolka uu waxyaalaha ka arko inuu wacdiyo waaniyo ayuunbaa ufuran de hadday laakiin cay ay samayso cayda marka cuqubadu way banaysaa caydu walow aana nushuus ahayn oo xuquuqdeedii aanay banaynaynin laakiin haddana de maaragtay nooc cuquba ilan iyadu waa dembi weeyaan waana macsiyadda caydi marka markii markaa cay ay timaado cuquuba way iman kartaa laakiin ma noqonayso eh, ma noqonayso hajrigan iyo waxaan ka sheekeyneyn haddaba taasi wacdi mooyaane wax kale loo geysan maayo inuu kol haddaan nushuuskii xaqiiqoobin nushuuskii hadduu xaqiiqoobo oy caddaato de markaa cuquubadii way banaanaanaysaa ilahay uu sheegay cuquubadaasna waxay ka bilaabma wahjuruuhunna baa fi lmadaajic baa soo horeysa soo ma hajrigay ka bilaabmaysaa marka marba hadday amar diidda samaysay oo amar diiddaday samaynaysaana de wax weeya waa inay istimtaaci diidday hay taaban jirhkeedii inay ninkeedii u diiddo wuxuu noqonayaa nushuus buu noqonayaa inay cuntada u kari weyday taas maaha taas waa horeynu usoo baran haddaba markii nushuuskaasi uu xaqiiqoobo habeenkeedii uu dhacaya horta ninkan wax habeenoo ay ku leedahay kol haddaana iyadiiba isu ogolayn dee waxba kuma laha habeen kuma laha nafaqa hataa bil toona kuma laha see noo iman laakiin wax ma ku dhufanaya qolaa waxay leedahay hadday soo noqnoqoto dhowr jeer hadday kasoo noqnoqoto arrintu amar diidadaasi ayay ku dhufashada wax ku dhufashada u banaan tahay laakiin marka ugu horeysa waxba ku dhufan maayo oo maayse maxay leeyihin saddexdanay saddex xaalo ku kala qaadayaan faciduuhunna waa markaa weli nushuuska xaqiiqoobin wa fi lmadaajici waa marka nushuusku bilaabmo oo amar diidada koowaad iyo waxa ay samayso wadribuuhuna waa marka kusii adkaysato o arrintii soo celceliso qolana waxay leedahay sida muctamadkaa ah weyaan waa qowlka dambe sida imaam nawowi uu rajaxayo raafici iyo nawowi baa xoogaa tarjixooda halkan iskhilaafsan yahay imaam nawowi siduu rajaxayo muctamadkaa waxba labada dambe waa isku mid ama ha soo noqnoqdo nushuuska ama yaanu soo noqnoqon kol hadday naashis noqotay oo amar diidadii ay xaqiiqowday inuu wax ku dhuftaana way banaan cumaamad iyo qalin iyo caday iyo wax noocaasa inuu ku dhufto haddii de uu faaide keenayo weyaan ba hadan faida waba kudhufan maayo wax kudhufashadu waxay banaanaanaysaa waa marka la rajaynayo in faaidu ay ka iman karto dee maaratay ninkeedii in waxaan ka cadhooday uu dareensiinayo markaa xoog uga xumaaday ayuu markaa ku dareensiinaya dareen gelinaya saasuu markaa isagu muctamad ku leay marka takhaafuuna qolna waa walati takhaafuuna waa lagu fasirayaa ay taclamuuna takhaafuuna ay taclamuuna waal oo taclamuuna dee faman khaafa min muusin janafan aw isman waa ti aad kale faman khaafa min muusin janafan qofkii dembi uga baqa oo ogaado inuu markaa waxa weyaan si qaldan u dardaarmay kii dardaarmayey kii markaa dembi ka janaf ma maarata ilasho ama dembi ka ogaada faman khaafa min muusin janafan aw isman falaa faalaxa baynahum falaa isma caleyh markaa de maaratay la eh, la imaado markaa faman kaafadan walati takaafunan halkaasay lamid tahayo walati takaafunan ay taclamuuna ta aad inay markaa naashiis noqotay dee saddexdaa ku daya marka waxba takarurkii la shardin maayo ayuu markaa muctamad ku wuxuu yihi wain manaca zawju xaqahaa ninku hadduu xaqeedii u diido nafaqadii biilkii kiswadii wixii xuquuq kulahayd hadduu ninku u diido ama uu dee dhibaateynayo iyadoon waxba samaynin uu dilayo oo uu markaa eh, maaragtay eh, gacan u qaadayo xaaladdaa iyadaa askanahuma alxaakimu qaadigu wuxuu dejinayaa ilaa janbi hiqatin qof lagu kalsoon yahay agtii oo yanduru ilayhima ka warqaba qof ka warqaba iyaa jaar looga dhigaya wayulzimu zawja ninkana ku qasba oo waajibiya alkhuruuja min xaqiha xuquuqdeeda inuu ka baxo inuu ka soo baxo xuquuqdeeda oo wixii ay ku lahayd dee uu siiyo xaakimka ayaa markaa de ilzaaminaya ninkana markaa wuu u kor joogayaa dee maarata kormeere ayuu ahaanaya uga warqabaya wain iddacaa kulu waaxidin minhuma labadii mid waliba hadduu ku sheegto calaa saaxibihi kii kale alظulma wاlcudwaan dulmi iyo xadgudub mid waliba ka kale eedeeyo oo la is eedaynayo askanahuma alxaakimu xaakimku wuxuu agdejin ilaa janbi hiqatin yanduru fii amrihima ninkaa lagu kalsoon yahay ee arrinkooda ka warqabaya ayuu jaar uga dhigi wa yamnacu aalima minhumaa min aulmi kooda markaa daalinka ee dee markaa warkii markii loo kuur galo ay caddaatay inuu isagu yahay ka markaa dulmiga wadana de waxa weeye waa la qabanaya oo dulmigii waa laga joojinayaa fa in balagaa ila shatni waadarbi hadday arrintu sii xumaato oo khilaafkoodii adkaado oo xaaladdu ay gaadho inay iscaayaan oo isgaraacaan oo meeshii meel de markaa buuq iyo rafaad uu ka jira ay noqoto bacatha alxaakimu xaakimkii wuxuu dirayaa xurayni laba xor ah muslimayni muslimiina cadlayni lagu kalsoon yahay ayuu markaa u xil saaraya arrinkooda awlaa waliba waxa fiican an yakuunaa min ahlihimaa inay qaraabadooda ahaadaanoo midna qaraabadii ninka ahaado midna odayaashii gabadha inuu ahaado ayaa fiican liyanduraa fii amrihimaa si ay uga tala bixiyaan ay markaa u eegaan arrinkooda oo wayafcalaa ay u sameeyaan maa fiihi lmaslaxa waxay dan oo arkaan min alislaaxi isugeyn iyo hagaajin iyo dhexdhexaadin aw tafriiq ama kala geyn iyo kala furdaamin wahumaa labadani wakiilaani lahumaa wakiil bay ka yihiin labada zawj fii axadi lqowleyni labada qowl ee masalada ku jira mid ahaani siduu leeyahay waa wakiilo oo mid waxa weeyaan nina midna nink ninkuu wakiil ka yahay midna gabadhii ayuu wakiil ka yahay dabeetana falaabudda haddaba mar haddaynu waa wakiil nidhaahno waxaa laga maarmaan noqonaya min ridaahuma zawjeynkii inay ku raali noqdeen fa yuwakilu zawju zawjkii markaa waa inuu wakiisho wuxuu wakiilan xakaman mid markaa garsooro xaggiisa ka socda fi alaaqi furiinkiibuu xilsaar wuxu odhan waad furi kartaa haddaad u garataan isla garataan waad furi kartaa wa qabuulilciwadi iyo markaa inuu bedelka aqbalo haddii markaa khuluc ay gartaan haddii aad khuluc garataanna wixii aad markaa de waxa weya kula khulcaysa inaad aqbashood markaa adigu aad qabuulkii markaa khulciga aad eh, samayso iyadana waad samayn kartaa ayuu ku odhanaya watuwakilu maratu gabadhuna waxay wakiilanaysaa xakaman mid markaa dhinaceeda ka socda fii badli lciwadi iyadu de agga khulciga unbaa iyada wa laga weydiinaya furiinki il waba laga weydiin furin laysla garto dee ninkunbaa furayey markaa ninka de aggiisa ka socdaunbaa furi laakiin haddii khulcu laysla garto in uu bixin karo wixii dee lagu heshiiyo oo iyadii wakiil kaga yahay oo uu ku khulci karo wixii markaa uu garto ayay iyaduna uwakiilanaysa wahumaa labadan qof ee la dirayaa xakamaani waa garsoorayaal min jihatilxaakimi xagga qaadiga ka socda fi lqowl akhir qawlka kale siduu leeyahy qawlka kale wuxuu leeyahay xagga labada zawj kama socdaan oo wakiil kama aha ee qaadiga ayay ka socdaan labada ninoo isaga ayaa naaib ka yihiino waa garsoorayaal kol haday saa noqoto maxaa dhacaya fayajcalu alxaakimu ilayhima waxa uu uxil saarayaa qaadigu alislaax watafriiqa inay ama isu geeyaan ay maaratay sulux ka dhex ridaan ay heshiisiiyaan ama ay kala furdaan kala geeyaan min gayri rida zawjeyn iyagoo zawjeynka waxba weydiinay yani iyagoo aan maaratay raalli ahaanshahooda waxba ka soo qaad dabcan way la tashanayaan oo kan maaratay ninka maaragtay eh, xakamka looga dhigay isagiiba wareysanaya kan kalena isagiiba wareysanaya hadhowna warbixintiibay isula imanayaan wixiibay isu geynayaan markaa kadib ay de go-aan isla gaadhayaan laakiin inay zawjeynku aqbalaan go-aankoodu waxba khasab maaha waa laba qaadi weeyaanoo xukun ayay ridayaan buu qowlkan kale leeyahay wahuwa alasaxu buu yii waliba kan dambe ayaaba asax ah oo xoog badan buu leeyay waa aayaddii fain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yuriida iصlaaxan yuwafiq illaahu baynahuma ina allaha kaana caliima khabiira marka ilahay xakam buu ku magacaabay fabcauu xakama min ahliha min ahlihi wa xakama min ahliha marka qawlka sheekhu uu rajaxayaa de wuxuu leeyahay ilaahay baaba xakam ku magacabay xakamna waa qaadi wey waa garsoore wey oo qofkii garta naqayy marka maadaama ilaahay ba uu xakam ku magacaabay labadani a waa xaakimiin wey oo qudaad wey deetana go-aankoodu wuu soconayaa ama ha ogolaadaan ama yaanay ogolaanin dabcan in markaa de axraaryihiin waa lagaba maarmaan inay muslimiin yihiin waa lagaba maarmaan inay dad cuduulo de lagu kalsoon yahay yihiin waa lagaba maarmaan haddayn weliba qawlkan dambe ku soconno waa inay weliba rag yihiin oo dumar markaa meesha iman maayaan soo arki maysi kaasi markaa waa qawlka ha waa ka isaga rajaxay qawlka kale wuxuu leeyahay maya waa wakiilo oo waxay wakiil ka yihiin xagga qaadiga kama socdaane xagga labadooda ka socdaan oo isaguna oday buu soo dirsanaya iyaduna odaybay dirsanaysaa markaa dee halkaa dumar way soo geli karaan hadday markaa islaan soo dirsato oo ay tirahda aniga heblaaya iga wakiil waa wakiilkeedii markaa dee wakiil way noqon karta ila dumarka wakiil way noqon karaye garsooraha unbaa xakamka qaadigaa loo diidayay soo ma qadaagaa loo diidaya lakin wakiil wakaaladu dee looma diideynin lakin maarata alaa kila qawleyn waa in markaa shuruudahani muhim bay noqonayaano waxa weeye inay axraar yihiin addoomihii de mas-uuliyadda intan leg lama saari karo muslimiin weyna gaaladii lama saari karo kuwa aan cuduul ahayna inay meeshan dhibaato kasii ridaan baa laga yaaba odayaal ibtila aduu isaguna oday ibtilaa soo dirsato iyaduna ay mid ibtilaa soo dirsato oo inta badan iyagaaba sii kharibayaba maanta o dhan bay halkan isufaanid iyo isubaanid iyo wax loo joogin ay markaa la imanayaan laakiin markay yihiin dad hagaagsan oo ahludiin oo mustaqiimiina reerkiibay aqi si xaqiiqaa u darsayaan halkay dhibaatadu ka jirtana way eegayaan reerkani ma isqaban karaa mise isma qaban karo iyay ka tala bixinayaan markaa inay dad hagaagsan oo quman yihiin waa lagama maarmaan labada qowlkii la qaataba maxay u kala duwanaanayaan aggaa eh, de maarata ukuurada shardigeeda way kala duwanaan waaa kale ku kala duwanaanayaan rida zawjeyn miyaa loo baahay mise looma baahno marka haddayna waa xakam nidhaahno de waa loob looma baahna imanaysa waana sida sheekhu rajaxay haddayna waa wakiilana waxba maarata ridahoodu waa laga maarmaan bu noqon waana sida muctamedkaa muctamedku waxa weeyaan inay wakiileyna yihiin maxaa yeelay dee labadan qof waa laba qof oo mustaqiliina majaaniin ma aha sikaar ma aha sufaha ma aha markaa de waxa weeye arrinkooda lagalama wareegi karo qof aan safiihna ahayn sabina ahayn waalaynna arrinkiisii dee lagalama wareegi kara buu ley muctamedku waxa weeye waa way kasoo tala bixinayaan waana in markaa la wakiisho siday markaa tala arkaana markaa iyagoo wakiilla ah ayay samaynayaan oo ay ridayaan waayahay ka dambe haddaynu ku soconno wuuu ama labadiiba isaga inoo sheegay wuxuu yihi fain gaaba zawjaani labadii isqabay hadday maqan yihiinba aw axaduhumaa ama midkood maqan yahay lam yanqaطic nadaruhumaa labadan la diray labadan oday e, eegidooda iyo talabixintoodu ma go-ayso cala alqowli اlawali haddaynu qowlka hore ku soconayno waa wakiilanidhaab wayanqaicu arrintu way istaagaysaa cala alqowl athaani haddaynu dhahno waa waa qudaad iyo aki waa xakameyn haddaynu dhahno haddaynu a haddaynu wakiilla ka dhigno oynu dhahno waa laba la wakiishay dee hadday doonaan haba safraan kuwii wakiishay wakiilku ciddii wakiilatay oo maqan dee hawshii wuu qaban karaa laakiin garsooruhu labadii u garnaqi lahaa oo maqan garma naqi kara de labadii hadday maqan yihiin garma naqi karo hadduu mid ahaani maqan yahayna way inoo iman doontaa insha allahu tacaala hadduu muddaca calayhigii yahay kii la dacweeyey hadduu yahay ka maqani alqadaau cala algaa'ib baa la ydhaha shuruud buu ku bannaan yahay laakiin halkan waxaa la yidhi mid kastaabana waa wa waxa weeyaan waa waa waa waa maqdiyun lahu wa maqdiyun calayh mid walba waana la xukumayaa waana loo xukumaya marka kii waxa weeyaan mid waliba waana muddaci waana muddaca caleyh mid waliba kale ay dulmaya bu leeyay mid waliba kale wax ka sheeganaya marka mid waliba waana muddaci waana muddaca caleyhi marka hadda waxa weeye iyadoo muddaci maqan yahay qadaa cala alghaayib ama qadaa laa maaratay cala alghaayib ma soconayso markaa arrinku ka xurmayaa haddii la yidhaahdo waa waa xukaam haddii la yidhaahdo wuu xurmayaa maaragtay inay gartii qaadaan iyagoo dadkiiba mayqayn u garqaadayin haddii waa wakiilo la yidhahdo laakiin arrintii way geli karaan iyadoo ciddii dirsatay ee wakiilka ay ka hayeen ay maqan tahay baab lkhulci khulciga baabkiisii ayuu musanifku raximah llahu tacaala ku xijisiiyey wuxuu yihi yasixu lkhulcu alkhulcu af carabiga waa laga soo saaray min alkhalci khalciguna waa siibid khulcigu markaa waa in gabadhii ay ninkii iskaga furfurto lacag oo lacag uu ku furo yani uu maal ay siinayso uu ku furo marka waxaa la yidhi de waa dhar layska bixinayo oo kale ila waa kii ilaha yihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna dhar baad isu tihiin markaa markan layskala furayin dee markaa qof maaratay dharkii layska siibayo oo kale ayuu noqonayaa fakaana kula minhuma bimufaaraqati aakhari nazaca libaasahu mid waliba kolkuu maaratay kii kale markaa ka tegayo dharkiisi oo iska bixinayo oo kale weeyaan haddaba khulci baa la yidhaahdo waa iska iska furid ama iska siibid gabadhiiba markaa ninkeedii iska siibaysa oo markaa maal siinaysa uu markaa ku furo wuxuu yihi yasixu lkhulcu min kuli zawjin baaligin caaqilin khulcigani markaa arkaan buu o arkaantiisu shan weeyaan dee zawjeynkii zawjkii iyo zawjadii markaa waxba halkaa zawjada laguma dar arkaanta sababtoo a ah qof aan iyada ahayn baa lacagta bixi marka waxaa la ihahdaa zawjun wa multazimun lilciwad ilan wax khulcul ajnabi la yidhaha jiro aynu arki doonane zawjkii waa lagama maarmaan si khulci loo helo multazimun lilciwad qof lacagta isa saaraya o lacagta bixinaya intaa kufur qof odhanaya zawjadana uu noqon karaa qof kalena uu noqon karaa saas yaraa markaa ayidhahan zawjadii odhanay multazim lilciwad baa la odhanaya iyo siiqadii ereyadii la isticmaalayy iyo ciwadkii oo ah dee markaa waxawa lacagtii la kala qaadanayey iyo budcigii de in nikaax uu jiro de guur meesha uu yaalo meel aan guurba ool de waxa weeye socon maayo holci socon maayo wuxuu yidhi adaba musanifku wuxuu ku bilaabay markaa zawjkiio yasixu wuu alkhulcu khulcigu min kuli zawjin zawj kasta oo baaliqin qaangaara caaqilin oo miyirkiisii qaba zawjkii markuu markaa rashiid yahay baa markaa de kuusoo baxaysa kolkuu markaa caaqil baaliq caaqila markuu yahay waa inuu qofkii zawj yahay horta zawjkii waa inuu markaa qaangaar yahay waa inuu miyir qabo haddii markaa shuruudaha la waayo siday wax noqonayaan way inoo imano sheekha inooga warramay wuxuu yihi wayukrahu lkhulcu xukunkiibuu inoo yar dhex raaciyey khulciga oo wuxu i wayukrahu waa la karaahiyeystaaba alkhulcu khulcan gebigiisu waa karaahiyo ilaa fi xaalayni in markaa laba xaalo mid ahaan la helo mooyaane axaduhumaa midkood an yakhaafaa waa inay ka baqaan aw axaduhumaa ama midkood uu ka baqo anlaa yuqiimaa xuduud allah in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisii oogi waayaan iyo xuquuqdii uu markaa dee isugu maarata isugu waajibiyey khulcigu waa karaahiya buu yihi liqawlihi tacaala walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shaya walaa yaxilu lakum xalaal idin ma aha wa aahiru aayati taxriim aayadda daahirkeedu waa xaaraan haddii qofku aanu markaa waxa weeyaan waxaan lasoo sheega la sheegi doona aanu ka baqanaynin lakin jamaahiiru culamaai اlumma waa inuu khulcigu aanu xaaraan ahayn walow maca cadami اlkhawf walaa yaxilu lakum an taأkhuduu mima aataytumuuhuna shayئa ila an yakaafa an laa yuqiima xuduud allah waxay culimadu leeyihiin halkani waa jaryun cala alghaalib sidii markaa badnayd dee khulcigu waktiyadaasuu dhacaa ama laa yaxiluda waxaa lagu fasirayaa yani waxa weeyaan mustaw mubaax mustawi darafayna ma noqonayo ikraahiyu noqonayo wax mubaaxa oo bilaa karaahiye aan noqon maayo ilan xalaal mubaax wey soo maha mubaaxna dee makruuhi mubaax maaha ilan waynaga axkaamtii shan ka dhigayna muxaram iyo makruuh iyo mubaax iyo suniyo waajibkii marka walaa yaxilu lakum an taakuduu mima ataytum shayan mubaax idiinma noqonayso mustawi darafayna ilaa an yakaafa an laa yuqiima xuduud allahi markaa xaalada iyada dee waxa weeye wax karaahiyi markaa meeshii ma jirayso marka xaaladda koobaad waa haddii ay ka baqayaan in aanay xuquuqdii ilaahay isugu waajibiyey kala helaynin oo ama iyadiibaa isagii nacaysa ama isagiibaa iyadii nacaya oo dhibsanaya waxoogaa qarashkii uu ku bixiyey iyo wixiina uu yar jiidanaya inuu furo ma doonayo inuu caadi isaga furo uu ka yar warwarsan yahay oo kharash baa ka galay oo waxoogaa buu maaratay hawl baa gashay waanu dhibsanayaa gabadhiio markaa dee nafsadiisii kumay markaa degin deetana wuxuu markaa dee inuu iskala xaalo uu yidhaahdo kuma niyad sabi gurigiiiyo maxaynu yeellaa wixii wax ma la ii celin ama meherkii maad isku furan aan ku fure inuu yidhaahdo intii aad maaratay isdhibsa iskaraahiyaysan lahayd sidaa ka wara inuu markaa dee ku warayso isagii looma ogola markaa lafteeda inuu cadaadiyo si ay markaa isaga furato looma ogola looma ogola ama xuquuqdeedii sii waayo uu ku dambaabaya ila waata aayaddii kale inoo jirte walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhuna ila an yaأtiina bifaxishati mubayina markaa iyadiio aan iyadu wax dhiba geysanin haddii niyadaadii un aad maaragtay aada ku kari weydo inaad cadaadiso xaq uma lihid inaad si markaa qurux badan u furto ood meherkeedii iyo wixeedii arrimaheedii siiso haddii waxoogaa gacan adayg bukli iyo markaa lexejecla ay ku haysana dee la xaalo hadday wax kaa yeeleyso ay ku odhanayso waan kuu celinayaa waxaagii wixii aa siisay wixii waan kuu celinayaaye iska kay fasax oy dee ku niyad samaatana iyaduna dee mushkilad ma laha lakin hadday kaa diiday ku tiraada haddaanadi doonaynin ifur waxaan anigu kuu celinayaa ma jirte dee xaq bay uleedahay iyaduna waa saas oo kale oo haddii ay ninkii dhibsatoy karaahiyeysato xaq loo xaq uma laha inay tirahdo miyaa laisqasbaya ninkan ma doonaye waxa wey ha fura warqadda ha qasab ma jira iska bari oo waxaad tirahdaa war ninyow gurigii de sidan adiguna guri kuu noqon maayo anigina niyadaydii waad ku waad geli ladahay dahay ina kala furdaami wixii aan kaa qaatay aan kuu celiyo anigana iska kayfasax deetana sidaa ha lagu heshiiyo wathani xaaladda labaad an yaxlifa inuu ku dhaarto bialaaqi halaa furiinkii saddex inuu ku xila furo saddexdii dalqadood calaa ficli shayin wax samayntii yani markaa yani hadday waxaa samayso buu leeyahay ama aan anigu sameeyaba ama isagaa is isku xidha ama iyada xilahay furan oo saddexdii dalaaqood ba iga tahay buy shaygiina laabudda minhu waa wax lagama maarmaano in la sameeyo loo lagu qasban wax lagu qasban yahay oo kollay in la sameeya ay khasab tahay iyuu ku xidha furay uu yihi saddexdiiba iga tahay hadday samayso de waxana waa waxay ku qasban tahay inay samayso ama isagii baa yidhi haddaan sameeyo wixiina waa wax aan dee laga maarmi karin fa yukhaalicahaa fa yukhaalic deetana waxay daydayan markaa makraj bay dayday ruuxii kama maarane maxaan yeellaa waa delay wixii sidana waan idhi dee imikana wixii noo suuragal ma aha wixii kama maarano oo de qofki maarata arrintii in la sameeyo waa waanu ku qasbannahay maxaan yeelnaa xalkeen buu ku yihi marka xalkii khulucaa laga helaya fa yukhaalicuhaa khuluc buu la gelaya muxuu odhanayaa hal dollar ama kun shilin bade isku khuluc aan maarata kun shilin aan kugu khulco kun shilin baan kugu furaya kolkaan kugu furo dee haddana islamarkiiba din baynu isu guursanaynaa wixiina inta la sameeyo waa kaloo wuxuu yihi ilan iyadii hadda khuluc ku jirto aan xaasba u ahayn iya wixii la samaynaya fa yukhaalicuhaa markaa khuluc buu la gelayaa uma yafcalu markaa deetna iyadii oo ka maqan oo dee ka furan ayaa wuxuu samaynaya alamr almaxluufa caleyhi wixii lagu dhaartay wixii lagama maarmaanka ahaa iyadiioo hadda la kala joogo yaa la samayn kolka wixii la sameeyo ayuu uma yatazawajuha iska mehersanaya hadday doonto waa isla maalintiiba kelinkii hore ayaa khuluc udhacay arrintiibaa markaa la sameeyey laga dhaartay haddii la sameeyey maanta khuluc bay ku jirtaayo furin dhacayaa ma jiro arrintii markii la sameeyey kadib haddana la ismehersanaya wixii la sameynaya sidii wiiina iska soconaya kol hadii hal mar inta la sameyey furin dhici waayey wixii dambana ku dhici maayo falaa yaxnau markaa markaa wixii ka dambeeya xinsigii ma dhacay yani furiinkii caliqnaa ma dhacayo xinsiga la sheegay waa saas laa yaxdathu ma dambaabayo waa u fahmin yani waxa weeyaan dalaaqii laga ba laga baqayay ma dhacayo wey fain khaalacahaa hadduu khulcigii sameeyo walam yafcal ilmaxluufa calayh laakiin wixii ay markaa marka hore uu ka dhaartay aan la samayn intii ay kala maqnaayeen oo watazawajaha gabadhii uu guursado iyadoon wali wixii la samayn fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midi waxa weeye annahu yatakhallasu min alxinthi xinhigii yani dhicitaankii furiinka ninkaasi waa ka badbaaday kol haddii khuluc dhacay wuu ka badbaaday wala waa waa guur cusube waa ka muctamadka asaxuhumaa bu isagu ku yiri eeg meel bay fadhiisan jirtay wax yar ku iibin jirtay markaasuu yihi saddexdii doqol baad iga tahay maalin meel kale ay wax ka biishadaan ama ay wax ka babamaba jirtaba intana lagu qasban yahay marka maxaa la samayn hadday iska fadhiisato dee saddexdii baa ku furmaysaa kalas ragdiiba burbur marka waxaad leedahay adiga wadaadka fiqiba fiqi baa lagu maaragtay biday markaasaa lagu yimid oo lagu yihi xalkeen way sahlan tahay baad leedahay waar waxaad tidhaahdaa kun kun shilin baan kugu furay iyaduna ha aqbasho haye tidhaahdo waan aqbalay ha tidhaahdo dabetna waa ohanaya kun do kun shilin baan kugu kun dolar haddaad tirado alshaaskaan kun shilin baan kugu furay hadduu afukaaba waa halisteeda yareed kun shilin baan kugu furay markaasay deetana odhanaysaa waan aqbalay khalaas qulci baa dhacay marka kunkii shilin hadday bixisaa dad ka saamaxdaba de iska calood way furayi markaasay deetana meeshii orada meeshii fadhiisaad leedahay maanta dhan meeshii ka shaqeeyo iib deetana halkii bay fadhiisanaysaa oo dee way iibinaysaa wixii ila ninkani biil ma siina wama haye kolkay markaa meeshii fadhiisato iyadoo meeshii fadhidaba hadduu doona haddana ha meheriyo mushkilad ma laha saddexdii ma jiraan waa ku daayeen saddexdii dalqadood waa ku daayeen markaa kol haddii khuluc dhacay oo haddana meeshiina la fadhiistay iyadoo la kala maqan yahay fadhigii wakaas waxba ku dhici maayaan ilaa ninkii meeshii guurba ma jira maxaa dhici gabadh la qaba ayaa farant farantee gabadh aan laba qabini miyay furmi furmi mayso markaa wixii wuu isla burburay xilahay furantii iyo wixii way isla dumeen kolkaasuu iska guursanaya haddaba masalan dambuu keenay waa maxay kolkuu khuricii sameeyey gabadhii oon weli meeshii tegin oon weli meeshii fadhiisanin hadduu haddana dib u guursado xilahay furantii uu markii hore yidhi weli miyay taagan tahay mise ma taagna waa masaladii aad taqaanay الزائل العاaئd hal huwa kاladي lam yزل aw kاladي lam yacud labadii qowl wey waa qaacidadii halkana waxaa rajaxan waa kaladii lam yacud waxaan hadda lagu wada joogaa waa guur cusub guurkii hore ma aha guurkii hore waa kii burburay xilahay furantaasina guurkaa horey la socotay markaa wixii waxba kama jiraan imika iska fadhiisan meesheedii wax dalaaqo ku ma jiraan weeyi saas weeyaan iyaduna masaladaas wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain kaana zawju saf marka wain kaana zawju safiha eeg wuxuuna soo yihi zawjkii laba shardi uu inoo soo sheegay baaliq iyo caaqil waxaad isweydiinaysaa hadduu safiih yahay ka waran waa baaliq waana caaqil laakiin lexejecla dara lexejecla darra hayso oo xayiraad baa saaran wuxuu yihi wain kaana zawju safiihan hadduu safiih yahay markaa xayiraad la saaray xaggii maalka fakhaalaca deetana uu khulci xaaskiisii la galo saxa khulcuhu khulcigiisu u asaxaya maxaa yeelay dee marka horeba dalaaqu ninka wuu ka asaxayey maantana waa dalaaqiyo uu faaiido ku helaya lacag baa ku helayaaba marka dee lacagti uu soo gelinayaa way asaxaysaa faa'idu baa ugu jirta wawajaba ama walazima waxaana waajibay dafculmaali ilaa weliyihi gabadhani kunkan shilina ay ku maarata ninka iskaga khulucda ama kunka doolarba dho haddaa doonto o wanaagsan ka dhigo kunka doolar kan safiha u dhiibi ila ninkan lajeclo ma laha oo xayiraad baaba saaran oo maalba looma ogola inuu gacantiisa soo galo ee waxay u dhiibi ilaa weliyi ciddii masuulka looga dhigay loo magacaabay ee maarata xoolihiisa uga masuulka uulka ahayd ayay wixii lagu heshiiyey udhiibeysaa waxaa kaloood isweydiinaysaa hadduu adoon yahay ka waran wuxuu yidhi wain kaana cabdan hadduu addoon yahay wajaba dafcu lmaali ilaa mawlaahu isagana khulciisu wuu asaxaya ila waa baaliq caaqileh waxaana loo dhiibi sayidkiisii baa loo dhiibi ilan isagu xoola ma lehe ilaa an yakuuna ma'duunan lahu inuu yahay mid markaa ganacsiga loo fasaxay mooyaane dee markaa kolka horeba waa kii ganacsiga ku shaqaynaye iminkana xoolihii waa loo dhiibay wayasixu badlu lciwadi fi lkhulci min kuli zawjati jaaizati tasarufi fi lmaali halkana wuxuu ka gelayaa multazimulciwadka kii aynu ku magacawnay multazimulciwad qofkii lacagta lacagta markaa bixinayey yaa hadda laga hadlaya lacagtan khulcu ku dhacay wayasixu wuu asaxayaa badlulciwadi ciwadka ama lacagta bixinteedu fi lkhulci markii khulcu dhacayo min kuli zawjatin zawjo kasta wuu ka asixi oo jaa-izati tasarufi fi lmaali xoolaheeda inay ku tasarufto loo ogolaa oo aan xayiraadi saarayn zawjo kasta oo aanay xayiraadi saarayni ninkeedii khulucii maalkeeda way kula geli kartaa ilan maalki waa tasaruf maaliya un waa ku tasarufayso marka tasarufkana waa loo ogolaa markaa caadi wey fain kaanat safiihatan haddaba haddii ay safiiha tahay aan loo ogolayn inay xoolaheeda ku tasarufto xayiraadi saaran tahay xaggii markaa la jecla darro daraaddeed lam yajuuz khulucuhaa hadday ninkeedii tirahdo warya toban kun oo dollar baan kugu khulcay waana aqbalay toban kun ad wax al waxba jiraan lam yajuuz khulcuhaa khulcigeedaasi wax asaxaya oo markaa wax ka jiraan ma aha waxba kama jiraan marka hadday markaa tiraahdo toban kun oo dollar igu fur kelmaddaa ma aragtay isticmaasho toban dollar igu fur bay tiri markaasuu yihi waan kugu furay alaaq caadin baa ku dhacaya waa furin caadi de markaa hadduu la aqal galayna rajci bay noqonaysa soo ceshan karaa haddii aanu la aqal gelinna saasay ku tagtay markaa iska jir gabadh safihada ay odhan lacag fiican ka qaado way kaa furmi waxbana ka heli maysi wain kaanat amatan hadday addoon tahay ka waran addoontu dee tasaruf maaliya may lahayn haddaba fakhaalacad hadday khuluc ninkeedii iskaga furto biidni sayid iyadoo ninkeedi eh, sayidkeedii u fasaxay uu yihi iska khuluc lazima halmaalu maalkii iyadaa lagu leeyahay halkay ka bixin fii kasbihaa shaqadeeday ka bixinaysa wixii ay shaqaysato iyay ka bixinaysaa maalkii aw mima fii yadiha min maali tijaara ama xoolaha ganacsiga ee uu sayidkeedu u dhiibay ee dukaanka uu ku aaminay iyadoo ay ka shaqaynaysay iyay ka bixinaysaa ila ninkeed sayidkeedi isagaa fasaxeen fain lam yakun lahaa kasbu haddii aanay kasab lahayn haddaanay shaqaynin walaa fii yadiha maalun litijaarati xoolo ganacsina aanay gacanta ku haynin habata fii dimatiha dimadeeda ayaa daynta lagu leeyahay ilaa an tactiqa ilaa inta ay ka xoroobeyso ayuu muddo sugi isagaa ilan addoontan khuluca la galay wain khaalacat bigayri idnihi sayidkeedoon u fasixin hadday khulciga gasho habata alciwadu fii dimatiha ciwadkii ama bedelkii lacagtii waxaa lagu yeelan iyada dimadeeda ilaa an tactiqa ilaa intay ka xoroobeyso ayuu ninkan iska sugi ilan isagaa iyadoon looga fasixin ku yihi kun doolar baan kugu faray markaas yadana waan aqbalay iska tihi khalaas waa lacag aad ku leedahay halkay ka bixin meel alla meena ka bixisaa ma jirto xoolahana waxana gacanta ku haysa sayidkeedaale sayidkeeduna arrintan muu fasixin waxba laga qaadi maayo iska sug haddii mar un la xoreeyo iyuunbaad odhan doontaa dayn baan kugu lahaa baan khuluc kula galay wain kaanat mukaatabatan hadday addoontu tahay mid la kitaabeeyeyoo sayidkeedii kitaabo la galay fa khaalacad ay khuluc gasho bigayri idni sayid ninkeedoo aan u fasixin fa hiya kal amar waa sidaa addoontaa iminka kasoo horreyna waa addoon mukaatabadu halkaasumay noqonoo dimadeeda ayaa lagu yeelay wain khaalacad biidnihi hadii sayidku u fasaxay mukaatabadani in ay khuluc gasho oo ninkeedii iska khuluucdo deetana ay iska khuluucdo faqad qiila laba dariiqaa ku sugan dariiq wuxuu huwa kahibatiha waa sida markuu u fasaxay inay sadaqaysato oo kale wa fiiha qawlaan laba qowl baanu kusugnaynu soo marnay laba qowloo hore inoo soo maray muctamadkuna u ahaa inay asaxayso ayaa ku sugnay dariiqadanaana markaa rajaxay marka haddii loo ogola labadan qowl baa kusugnaanaya labada qowlna waxaa rajaxnaa in wixii ansaxaya deetana marka de xoolaha ay ka bixinaysa wa qiila dariiqo kalea ah waxay leedahay laa yasixu qawlan waaxidan meeshan waxba asixi maayaan oo halkan khilaafkii tabarucaadka ku jiray la gelin maayo waayo khulucu tabaruc ma aha tabaruc ma aho wax markaa ajar iyo markaa laga doono oo sadaqada ma aha mar hadaanu sidaa ahayn waxa weeye waxba halkan asixi maayaan xoolahan ay markaa haysatana waxaa la rabaa in ay isku xorayso markaa khulucan iyo waxaan iyo nin baan siinaya ma asaxayso khuluciina ma asaxayo idankii hore ayaaban asaxaynba markaa gabadh aan loo idmin oo kale ayuunbuu noqonayaa taana waynu soo aragnay khulcigeeda waayahay haddii aanu haddaba zawjkii baaliq caaqila ahayn ka waran zawjkii baaliq caaqila haddii aanu ahayn oo ama uu sagiir yahay sabi yahay ama uu yahay majnuun khulcigii siduu noqonaya zawjada lafteeda hadday majnuuno tahay ka waran ama ay sagiiraba tahay wuxuu yihi walaysa lilabi waljaddi aabbihi iyo awowgu xaq uma laha walaa ligayrihima min alawliyaai kuwii kalena de waa kasii daran yihiinbe awliyadii kale walaalihii iyo adeeradii iyo waxaasoo dhami xaq uma laha iyo muxuu ahaaye qayimkii iyo waxaasoo dhami an yaklaca mra'ata ifli inan yar oo aan qaan gaadhin hadduu xaas leeyahay haddii doonto haba weynaato in uu markaa weligiisii iyo iyadii ay khuluc galaan waxba asixi mayso waayo waxaani waa alaaq alaaquna aalaaqu liman akada bisaaqi ba xadidkii ibnu maaja warinayay uu ahaa alaaqa dee zawjkaa xaq uleh zawjkiina maanta waa qof aan qaangaar ahayn qof aan qaangaar ahayn alaaqii kama asaxo furiinkii kama asaxo weliguna xaqba uma laha marka hore inuu furo qof waliba xaaskiisu unbu fura xaasaska dad kale ma furo markaa de waxa weeyaan meeshii markaa alaaqma mar haddaan usuuroobeynin hulcigii markaa ma suuroobayo walaa an yaklaca iflata bishayin min maaliha sidoo kale inantii zawjadii yarayd ee aan qaangaarhka ahayn weligeedii ninkeedii kama khulci kara isagoo ugu khulcaya bishayin min maaliha iyada xoolaheedii wax kamida oo leh xoolaheeda iyaan intaa maaragtay waxa weeyaan kaaga maaratay kugu khulcay markaasuu ninkiina waan aqbalay waba kama jiraan waaas warkaas war soconaya ma aha maxaa yeelay iyada in la khulco oo gurigeediina la dumiyo xoolaheediina la bixiyo wax maslaxada ugu jirtaa ma jirto kan weliga ahna xoolaheeda inuu ilaaliya loogu talaga inuu xoolaheeda bixiyo marka horeba looguma dhiibin marka iyaduna asixi mayso waayahay wuxuu yihi wayaصixu maca الزawjai wa maca اlأjnabiyi wuu asaxaa khulucu in lala galo zawjada iyo iyo qof kalaba oo inuu de maarata xaaskiisii uu ku yidhaahdo intaasaan kugu khulcay iyana ay waan aqbalay tirahdo ama iyada ay tirahdo intaa igu khuluc isna uu yidhahdo waan kugu khulcay waa caadi qof kale oo saddexaad na zawjku wuu la geli karaa oo ama aabaheeda ama walaalkeed ama cid kaleba nin un intuu iska isaga kaa yimaado hadduu ku yidhaahdo boqol kun oo dollar xaaskaaga ku fur oo tirahdo waan ku furay way furmaysaa boqolkii kunna waad ku yeelanaysa isagaad ku yeelanaysa iyada maaha isagaad ku leedahay boqolkii kun waa inuu halkaa dhigo soo arki maysi <laughs> marka wuu asaxaya waayo adigu waxaa lagaa adu furiin baad ridaysay ood markaa dee lacagna ku qaadanaysay marka ama iyadu lacagtii ha ku siinayso ama cid kale ha ku siinayse waa furiin lacag lagu qaabi maarata waxa weeyaan la dhaafsanayo marka caadi weeyaan wamacal ajnabiyi markaa waa saas iyado ama ka warqabta arrintaa ama yaanay ka warqabin in xoolaheedii maa waa lagu tasarufay ninkan xoolihiisii u bixinayaa soo waa caadi wayasixu bilafdi alaaqi wa bilafdi lkhulci wuxuu ku halkana wuxuu u gudbayaa ruknigii saddexaad oo ah siiqadii wuxuu yihi wayasixu wuxuu ku asaxaa bilafdi alaaq ereyga furiin wa bilafdi اlkhulci iyo lafdiga khulc labadaba wuu ku asaxaa fain kaana bilafdi alaaq haddii lafdiga alaaq la isticmaalay fa huwa alaaqu waaba furiin de oo xadiidkii haabit ibn qays ibn shamaas radi allahu tacaala canhu gabadhiisii markii uu khulcayey nabigu alayhi salatu sla sl bukhariga ku sugan waxau iqbali lxadiiqata wa alliqhaa taliiqa beerta ka qaado oo dalqad ku fur saasuu markaa ahaa marka haddii de waxa weyan u ihahdo intaasaan kugu furay de markaa furiir caadi ayuu noqonaya alaaq caadi u noqonaya wain kaana bilafdi lkhulci haddii ereyga la isticmaalay khuluc uu yahay intaa ku khuluc aw ilmufaadaati ama intaa madax furasho inta markaa ku madax ku furo aw ilfaski ama fasakaad intaa ku fasak kun dollar ku fasak guurkii saas kale hadday tahay wuxuu yihi faina waa bihi alaaqa erayadaa uu isticmaalay hadduu furiin ugala jeeday fa huwa alaaqu khulucaasi waana khuluc waana alaaqo waa furiin oo dalqadihii way isdhimayaan wain lam yanwi bihi alaaqa haddii aanu furiin u niyoonna fa fiihi alaaatu aqwaali saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midi yahay anahu alaaqun inuu alaaq furiin noqonayo wathani ka labaadna anahu fasu inuu fasakaad yahay oo aanu ahayn fasakaaduna dee tiradii saddexi dalqadood may dhimayn horey nusoo baran wathaaliu ka saddexaad anahu laysa bishay wax dhacayaba inaanu ahayn waxan halkan lafdigii hadii alaaq la isticmaalo hadal ma laho waxaas dalqadihi waa isdhimayaan laakiin haddii khuluc la isticmaalay ama mufaadah la isticmaalay ama faski la isticmaalay iyo wixii lamidkaa waxa masaladani ay markaa salka ku haynaysaa sheekhu laba xaalo inoo kala sheegay xaaladda dambe inuu horreysiye ahayd baa la iyagu waxay ka turjumayaan lafdiga laftiisi khuluc lafdigan khuluc sidiisa markii markaa waa gabadhi la khulco khulucaasi ma fasakaadba mise waa alaaq waa furiin halkaasay markaa saddex qowl ku jiraan qowl wuxuu odhanayaa waxaan waa fasakaad waa qadiimka wey khuluc waa fasakaad wey waxaanu xujaysanayaa kolkii ilahay u yihi aalaaqu marataan oo laba dalqadood uu sheegay ayuu haddana khulucii sheegay walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuhuna shayan ilaa walaa naam ilaa an eh, walaa eh, yaxilu lakum soo ma walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuhuna shayan ilaa an yakaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain kiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima ftadat bih tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allahi faulaaika hum aalimuun way dhamaatay halkaas laba dalqadood baa la sheegay khuluciina waa la sheegay markaas haddana wi fain alaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan ayra iyadoo la sheegay laba dalqadood oo khulucna la sheegay ayaa haddana la yihi hadduu haddana furo u banaanaan maysa ilaa nin kala guursato marka meeshii maxaa soo baxday in khulcigani aanu dalqadii saddexaad ahayn ila laba dalqadood horaa loo sheegay khulcigiina waa la sheegay haddana dalqad kalaa la sheegay marka inaanu khulcigii dalaaq ahayn ee uu yahay ayaa halkaa laga fahmibay markaa qowlka qadiimka uu leeyahy jadiidku laba qowl baa isaga laftiisa kusii sugan waa alaaq laakiin ma sariix mise waa kinaayo ayuu isaguna laba usii kala baxaya marka markaa jadiidkii mar wuxuu leeya waa alaaq sariixa oo aan markaa niye u baahnayn iyo mayane waa waa kinaayatu alaaq waa alfaadii kinaayada ee dalaaqa marka lagu ridayo niyada u baahan jirtay marka meesha saddexdaa qowl baa kuusoo baxay haddaba ka muctamadka ihi horta waa de jadiidka un jadiidkii baa laakin laba qowl sii kalaa soo ma waa kinaayatu alaaqiyo iyo waa alaaq sariixa iyadana waxay rajaxayaan haddii xo maal la sheegay oo ciwad la sheegay intaasaan kugu khulcay kun doolar baan kugu khulcay wax noocaas hadii la yidhi waa sariix haddii aan maalka la raacinna kinaayadaa la rajiha oo kinaayatu dalaaq inuu markaa noqonay marka saasu markaa masalada dambe ay noqoni masalada hore iyadu bay ka farac noqon haddaynu nidhaahno waa dalaaq sariixa oo intuu waxa weeyaan khulcii isticmaalay uu niyoodayna de waa laa shaka u dhacaya sidoo kale haddaynu nidhaahno waa kinaayo kinaayatu dalaaq oo niyadii ay la socotay iyadana wuu dhacayaa laakin haddaynu qadiimkii ku socno waa fasakaad la yidhaahdo iyada lafteeda khilaafku gelaya oo iyada lafteeda markaa maca niyadii iyadoo socota ayuu khilaafku gelayaayo ma kaana sariixan fi baabihi wawajada nafadan fi lam ya lam yakun kinaayatan fi gayrihi iyaa markaa iman oo qolo markaa halkaa lafteeda weji odhanaya kinaayo xataa ma noqonayo wuu ka soo baxayaa qadiimka wuxuu ku yihi fain nawaa bihi alaaqa lafdigan khulciga mufaadaad iyo faskina isaga ay sii dabagelayaan khulcigan ay sii dabagelayaan hadduu alaaq u niyoodo fahuwa alaaqun alaaq wey wain lam yanwi bihi alaaqa haddaanu alaaq niyoonin oo niyadii uu ka madhnaadana fa fiihi alaaatu aqwaali saddex qowl baa ku sugnaanaya axaduhaa anahu alaaqun waayo waxani waa sariix buu leeyahay waani ka labaad anahu faskuna waa qadiimkii waxni waaba fasakaade alaaq ma noqdo wthaaliu ka saddexaad anahu laysa bishayin waa kii lahaa waa kinaayatu alaaq waa kinaayo oo de haddii niyadii laga waayey waxama noqonayo saasuu markaa kaasina leeyahay walaa yasixu اlkhulcu ila bidikri اlciwadi ciwadkii ayuu halkan markaa isagana ka gelayaa halkaasaynu ku joojin insha allahu tacala wsala اllah waslm ala nabiyina maxamed allah